assalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii laba iyo soddonaad ee kitaabka aalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacd qaala alimaamu almundiriyu raximah allahu tacaala baabun fii qowlihi tacaala nisaa'ukum xarsun lakum can ibni lmundiri عن ابن المنكدر أنه سمع جابرا رضي الله عنه محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى waa taabici ayaa wuxuu maqlay jaabir bn cabdillaahi radia allahu canhuma oo leh kaanat ilyahuudu taquul yahuudi waxay dhihi jirtay yahuuddii madiina deganayd ayaa waxay dhihi jireen oo dadka ugu sheekayn jireen iyagoo dad ahlu kitaab ah oo ahlu cilmi inay yihiin oo maxaa loo aqoonsan yahay oo la xurmeeyo oo waxay sheegaan run loo qaato bay dadka waxay u sheekayn jireen idaa ata arajulu ninku hadduu u tago imra'atahu haweenaydiisa min duburihaa gadaasheeda hadduu uga yimaado fii qubulihaa yacni jaamacaha fii qubulihaa qubulkana uu ka uga galmoodo laakiin xagga dhabarka iyo gadaasha uu kaga yimaado sijeed uga yimaado kaana alwaladu ilmuhu wuxuu ahaanayaa axwala weershu ahaanayaa ilmaha weersha ayay dhali doon ay dhalaysaa sidaasay dadka ugu sheekayn jireen markaasay arrintaasna ka rumaysteen dadkii muxuu ahay carabta ahaa madiine la deganaa mushrikiinta ahaa ee awsiya khasraj ahaa goortii dambe ansaar la baxay ba arrintaa ka rumaystay oo sidaasay marka qaateenoo markaas haweenkooda waxay yeeli jireen si muxuu ahay iyagoo jiifa ayay dhinac dhinac dhinac iyada u jiifta intay dhinac ka galaan ayay sidaa ugu galmoon jireen markaasay muhaajiriintuna ahaa dadkii qurayshiyiinta a maka ka yimidna iyagoo haweenkooda si kastaba waa u geli jireen sida ibnu cabaas uu sheegay radia allahu canhuma marka kolkii raggii muhaajiriinta ahee madiine yimid ay haweenkii ansaarta guursadeen ay dooneen ee sida haweenkooda u geli jireen oo kale u galaan ayay haweenkii ku diideen arrintaa iyada ah arrintii baa marka shaacday markaasa ah, muxuu ay soo degtay aayadantadu fa nazalad markaasa waxay soo degtay nisaa'ukum xarthun lakum haweenkiinu beer bay idin yihiin faatuu xarhakum eh, beertiinna u imaada annaa shi'tum dhankaa doontaan dhankaan doontaan kaga imaada ama kayfa shi'tum sidaad eh, rataan uga imaada marka anna bimacnaa eh, mxuha min ayna shi'tum waa noqonaysaa bimacnaa kayfa shi'tumna waa noqonaysaa marka macnaheedu waxa weeyaan yahuud buu ilaah arrintaas iyadaa ku beeninayaa oo muxuu ahay kolba hadduu qofku meeshii maxalu maxallu zarci lwalad ahayd ilmaha lagaga beerayay un haddii uu muxuu ahaa aanu garab marina meesha kale ee dhinaceeda ah aanu u gudbin dhan kastoo kaga yimaado iyo kayfiye kastoo um, ugu yimaado midna inayna waxba dhibaato a lahayn baabun fi lmar'ati tamtanicu min firaashi zawjiha haweenayda diida gogasha ninkeeda diida yacni ninkeedu markuu nafteeda ka dalbado diida xumaha ay leedahay can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ida daca arajulu imra'atahu ilaa firaashih ninku hadduu haweenaydiisa ugu yeedho gogashiisa ugu yeedho yani nafteeda uu ka dalbado gogasha ugu yeedhadaba taasaa laga wadaayo falam ta'ti aanay imaanin fabaata uu baryo dadbaana calayha isagoo u cadhaysan uu habeenkii cadadaa ku baryo lacanatha almalaa'ikatu malaa'igtaa nacladda xataa tusbixa ilayka waa barisato ilah waa uu ka baryay habeenkaasoo dhan malaa'igtaa nacladda ku wadaysa marka kolkuu leehay nabigu calayhi salaatu wasalaam fabaata gabbaan uu hadho ku baryay bayaadka waxaa bar baryada la baryo habeenkiiba muxuu loogu isticmaalaa maalintiisa dalla baa la yidhaahaa hadday maalin ay tahay dalla baa la yidhaahaa habeenkiisa baata baa la yidhaahaa marka habeenku waxba maqsuud ma aha habeen ama ha haato ama maalin ha haato sida qaalibka unba arrintaas habeenkii la sameeyaa marka ama maalin ha haato ama habeen ha ahaatee haweeneydii ninkeedii haddii u dalbado oo ay diido u imaan weydo oo u cadhoodo in alla intuu u cadhaysan yahay oo dhanba ba malaa'igta ilaahay baa nacaladaysa ilaahna waa u cadhaysan waa u cadhaysnaanayaa markaas waxaa taa lamida haddii ay muxuahay cudur beenbeena ay sheegtana waa sida oo kale dhiig baan leeyahay hadday ugu cudur daarato iyaduna sida oo kale weeyaan oo nacladaas oo kale baa ku dhacaysa haddii ay hawl baan hayaa ii kaadiyo intay tidhaahay muddada ku dheerayso oo qofkii ilaah muxuu ahay wixii haye ee gurigii hayeyba uu ku jabo oo muxuu ahay uu niyad jabo ay sidaa u meermeerisay iyadana waa sidoo kale marka haweenku waxa weeyaan inay iska ilaaliyaan arrintaas aad iyo aad bay ugu badan tahay waa inay arrintaasoo kale iska ilaaliyaan hadday waxoogaa ninkaada iyadi isu xanaaqsan yihiin iyo haddii ayna nishaad haynin iyo wax kastoay noqotaba hadday hawl hayaan wax ay hayaan oo dhan waa inay faraha ka qaadaan ninkoodu mar alle markii uu dalbadaba waa inay diyaar u noqdaanoo durbaba ayna hadal dambe ayna kusoo celinin arrintaa aad iyo aad isaga ilaaliyaan baabun fii nashri siri lmar'a fidinta la fidiyo haweenka sirtooda yani ninka iyo naagtiisa waxa dhexdooda mara inay kusii sheekeeyaan oo muxu ahayey arrintai iyagad ahay isku qarsoodeenee qarsoodi gurigooda ugu sameeyeen mid waliba ka kale uu muxuaha wixii ka dhacay uu sii sheego dadka ugu sii sheekeeyo haweenayduna haweenka ugu sheekayso ninkuna ragga ugu sheekeeyo inay dembi xun ay tahay oo ay leedahay cuquubo xun ay leedahay taasna marka waxaa laga wadaa wixii faahfaahin iyo falanqayn iyo xarakaadkii iyo mxu hadaladii iyo wixii dhacay in la falanqeeyo laakiin tusaale guud oo mxuha ah qofkii uu tusaaleeyo inuu waxaas arrintaas xalay uu sameeyey ama maanta uu sameeyey ama muxuu ahaye usbuuc intaasoo gar isagii is arkaan wax sidaas haddii marka u dulmaro iyada dhib ma leh laakiin marka tafaasiil in lasii faafaaqiyo taas weeye midda xun ee nashru sirka laga wado ee dembiga weyn leh عن أبي سعيid الخdري رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم إna min أشhر الناas dadka inta ugu xunxun waxaa ka mida buu rasuulka ilaahay cinda اllahi alla agtiisa manزilaةan darajada yوم القiyaamة agga maalinta qiyaamaha inta ilahay dad agtiisa ugu darajo xun dadka waxaa ka mida الrajulu nin ayaa ka mida الrajula nin baa ka mida yufضي ilى haweenaydiisa gaarayo isagii haweenaydiisa jirkooda isku banaananayaan isdhexgelayaan jirkoodii wa tufdi ilayhi iyaduna iyaduna muxuu ahaye jirkeediiyo jirkiisa ay isgaarayaan oo ay isdhexgelayaan wixii labadii shay ee isku banaanaatay aan waxba aanu kala aanu kala dhex jirin kaasaa ifdaal lagu magacaaba marka ifdaalka daada waxaa lagu magacaaba waxaa laga wadaa jimaaci baa laga wadaa ninkiiyo ninkiiyo naagtiisa sarkaaye iyaduna marka jirkeedii ay u dhiibayso isna jirkeedii jirkiisii u dhiibaya labadoodii jir isku dhagaayaan isdhexgelayaan uma yanshur haddana uu fidiyo oo ku sheekeeyo sirahaa sirteeda uu ku sheekeeyo iyaduna waa sida oo kale ay hadday iyaduna ku sheekayso wix iyadii ninkeeda dhex maray oo haweenka ugaga waranto waa xuma xun tahay oo waxa weeyaan ilaah agtiisa waa ku xun tahay weeya marka ilaah agtiisa ku xun yahay haddii la yidhaaho cuquubo weyn buu mudanayaa weeya baabun baabun baabu sidri sidrillaah alcamala cala alcabdi wa kashfihi can nafsihi qarinta ilaahay qofka intuu u ceeb qariyo haddana uu iskashfiyo isagu isku sheeg sheekeeyo wixii dembiha uu sameeyey uu dadka usii sheekeeyo xumaha ay leedahay can abi hurayrata radia allahu canhu qaal samictu rasuul اllahi salى allahu alayhi wasalama yaquul kullu ummatii mucaafaatun ummadayda oo dhan alla waa cafiyaya ummadayda oo dhan alla waa cafiyaya ilaa almujaahiriina kuwa la ee eh, kuwa la bareere ee cadaysta ee aan la gabanin dembigooda mooyaane mujaaharada marka waxaa la yidhaha dembigii si calan iyo caddaan ah ee loo sameeya baa la yidhaha qofna lagala gabanin wa ina min alijhaar caddaysashada dembiga la cadaystana waxaa ka mid a an yacmala alcabdu addoonku inuu sameeyo bileyli habeenkii camalan camal xuno dembiya ah inuu sameeyo uma yusbix uu waabariisto qad satarahu rabbuhu isagoo rabbigiis uu asturay caza wajal fayaquula uu yidhaaho yaa fulaan war hebelow qad camiltu lbaarixata kada wa kada xalay waxaa iyo waxaasaan sameeyey mid baan la kulmay haweeney oo sidaas iyo waxaasaan sameeyey meel baaro sidaasaan sameeyey oo markaa sidaasaan u tuntay oo waxaasaan beladii uu habeennimadii sameeyey oo ilahay ku asturay inuu muxuu ahay asturka ilahay intuu iska qaado uu isagoo isfadeexadeeyo taasaa mujaaharadii ka mida dembiga weyn lahayd waqad baata wuxuu bariyey yasturuhu rabbuhu isagoo rabbigiisa uu asturayo ceeb qarinaya fayabiitu markaasuu baryaya yani u tegayaa yasturuhu rabbuhu rabbigiis isagoo asturayo ayuu baryey wa yusbixuuna waa barisanayaa yagshifu isagoo iska qaadaya oo isqaawinaya sitra allahi canhu asturitaanka ilahay isagoo iska qaadaya oo isagoo isqaawinaya oo ceebtiisa muujinaya yuu waa barisanayaa marka waxaa la rabaa waxaa weeyaan qofku markii muxaa dambi ka dhacaayo inuu allahna ka xishoodo kolkuu dembi ka hamiyo makhluuqaadkana marka uu ka xishoodo oo marka haddiiba uu dembi uu samaynayo kolay ku tahay haddii uu la gagabanayo dadka kala dhuumanayo qofkaas inun qalbigiisa xoogaa mxuha waanwaaniyo qoyaan uu ku jiraa marka kolkii wixii uu ka dhacana inuu ilaahaysa uga tooba keeno isqariyo siduu ilahay isagaba u asturay isu qariyo taasaa laga rabaa marka inuu isfadeexadeeyo ma aha hadduu isfadeexadeeyo sidii isagoo dadka hortiisa ku sameeyey oo kale yuu lamid yahay oo aan alle iyo makhluuqa midnaan ka xishoonin marka dembi weyn buu leeyahay baabun fi lcazli can almar'ati wاlmah casliga waxaa laga wadaa qofku inuu haweenaydiisa u galmoodo oo kolkuu marka aakhiru laxda uu joogo marka inzaalka biyuhu ay ka imaanayeen intuu ka soo bixiyo dibadda ku daadiyo kaasaa laga wadaa marka haweeneyda xorta ah iyo jaariyadda mxuaha milkulyamiin lagu haysta ee sidii berihii hore jiri jirtay labadaba arrintaas inay bannaan tahay iyo inayna bannaanayn tan marka waxaa lamida wax la wixii inay biyuhu raximka ku dhacaan ka celiya oo kale kiis la gashaday iyo maxaadu waxyaalihii lamida haweeneyda oo raximkeeda afka la xidhay iyo iyadoo raximka muxuah laga geliyo lowlab waxay yidhaahaan iyo waxyaalahaas la geliy iyo waxay sidaas oo ka mid a yani wasiila waxay ahaan jirtay wasaa'il manci alxamd oo lagu isticmaali jiray beryihii hore can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal dukira alcazlu cinda annabiyi sala allahu alayhi wasalam casligaa nebiga agtiisa lagu sheegay casliga macnaha aan sheegnay ah ee rasuulka ilahi agtiisa lagu soo hadal qaaday fa qaala markaasu wuxuu yidhi wamaa daakum oo muxuu yahay kaasu qaaluu markaasi waxay yidhaheen alrajulu takunu lahu almar'atu turdic waa nin baa wuxuu leeyahay haweeney oo ilma nuujinaysa fa yusiibu minhaa yani waa u galmoonaya haweenaydii ilmay nuujinaysa isagana ka maarmayo waa u galmoonayaa wayakrahu an taxmila minhu inay uuraysatana waa nacayaa markaasuu ka bixinaya oo dibadda ku daadinaya wاlrajulu takunu lahu alama ninna wuxuu leeyahay jaariyad buu leeyahay addoon buu leeyahay fa yusiibu minha iyadana waa u galmoodaa wayakrahu an taxmil minhu inay ka uraysatana waa nacayaayo marka khidmadeedaas iyo mxuu ahaay buu ka daciifaysaa buu leeyahay ama inuu iibiyo iyo waxaas hunguri kaga jira inay uraysato ma rabo qaala markaasuu wuxuu yidhi falaa calaykum waxba idinkama saara dambi idinkama saara anlaa tafcaluu daakum inaydan sidaa yeelin haddaydaan sidaa yeelin waxba idin yeeli mayso yani haddaad iska daysaan waa waana nebigu alay slat slam iyo talo uu kula talinayo inayna arrintaas aanay samaynin oo haddayna samaynin ayna dhibaata aanay u keenaynin markaasuu sababtana u sheego markaasu wuxuu yihi fa inamaa huwa alqadaru arrinku waa qadarka ilaahay ilaahay wuxuu uu qadaray ma celin kartaan haddaad muxua si kasta uga ilaalidaystidahaan kama ilaalin karaysaan nafti ilaahay u abuuray nudfadii ilaahay naftuu damce inuu abuuro nudfadii uu doono inuu ka abuuro taasuu ka abuurayayo waqtiguu ilaahay u abuuro qaala qaala bnu cawn muxuu ahay ibnu cawn xadiidka ruwaaddiisa intada kamid mid ah baa wuxuu leeyahay faxadadtu bihi alxasana xasan albasri ayaan uga sheekeeyay xadiidkan kada uga warramay abu saciid aan ka maqlay faqaala markaasu wuxuu yidhi wallahi ana hada zajrun wallahi waxaad moodaa kankadu inay nahyi tahay hadalkaa nabiga alayh isalaatu wasalaam nahyi sariix kuma aha laakiin alxasan albasri raximah allahu tacala wuxuu ka dhadhansaday inuu hadalkaasu yahay nahyi waxaa u ogyahay buu lehay hadalkaa nebiga alayhi salaatu wasalaam nahyi ayuu ogyahay yahay marka muxuuha arrinta sidaas oo kale ah axaadiista ku timid badankeedu noocaasay u badan tahay oo axaadiis nebigu alayhi salaatu wasalaam uu ishaaraya inaynay arrintaas waxba taraynin haddii ilaahay uu qadaro wax alla qadara inay kolle celinaynin oo hadday iska dhaafaan a u fiicnaan lahayd taasay axaadiidta noocaas u badan tahay axaadiid nahyi oo sariixihi axaadiidta muxuu ahay kuma badna iyaduna muxuu ahay idan sariixuna sida oo kale wey iyadana kuma badna lakiin hal xadiid iyago intaan xusuusnahay oo isagu in jaariyad laha u idnay nebigu alayh الsalaatu wasalaam waa uu jiraa can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaal sa'la rajulu الnabiya salى allahu alayhi wasalam nin baa nebiga weydiiyo faqaala wuxuu yidhi ina cindii jaariyatan lii jariyad baan leeyahay addoon baan leeyahay waana aczilu canha waana ka bixiyaa faqaala rasuul llahi sala allahu alay slm markaasuu rasuulka ilaahi wuxuu yidhi ina dalika lan yamnaca shay-an araadahu allah arrintaasu ma celinayso wuxuu ilaahay doonay wax ilaahay inuu abuuro u doonay arrintaasu kolla lama baajinayso qaala fajaءa arajulu ninkiibaa mar dambe yimid faqaala markaasuu yidhi ya rasuula allah ina aljaariyata alatii kuntu dakartuha laka xamalat jariirdii aan kuu sheegay kaaga warrami jireen sidaasaan u galay aan ku odhan jiray way uuraysatay qaala rasuulu llahi sala allahu alay sla markaasu rasuulka ilaahi wuxuu yidhi ana cabdullaahi wa rasuulu anu addoonkii ilaahi rasuulkiisii baan ahay wixii aan kaaga warramay ayaa muxuaha rumoobay marka warkii aan kaaga warramayo ma ahayn war aan iska ma ahayne waxyi buu ahaa xagga alla iga yimi marka waxa weeyaan arrintaas nebigu alayhi isalaatu wasalaam wuxuu uga warramayaa inaanay qadarka ilahay kole celinaynin wax kastoo wasaa'il kastoo la isticmaalo oo la yidhaaho muxuahay uurka ha lagaga celiya haweeneyda inaanay eh, waxba aanay ka taraynin baabun fi lkiila kiiladana marka waxaa laga wada waxa haweenku ay yidhaahaan ku magacaabaan isku nuuga ay ku magacaabaan ama baqnuug iyo la yidhaaho macnaheeduna waxaa weeye haweeneyda oo eh, muxua uur lihi inay ilmihii hore nuujinayso kaasaa la yidhaahaa can judaamata binti wahbin اlasadiya radia allahu canha ukta cukaasha radia allahu canhuma qaalat hooye isku hooye ahay marka isaga waa cukaasha ibnu mixsan weeyaan iyaduna waa judaama binti wahb qaalat waxay tidhi xadartu rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalama fii unaasin rasuulkii ilaahay baan la joogay dad dhexdiisa yani dad kale anigoo ku dhex jira baan rasuulkii ilaahay la joognay wa huwa yaquulu isaga oo leh laqad hamamtu waxaan ku hamiyey an anhaa can alkiila inaan kiilada ka nahiyo dadka ayaan ku himaystay fa nadartu waan fakiray fi ruumi wa faris ummadaha kale ruum iyo farisa ayaan iyagana arrintoodii eegay fa idaa hum yugiiluun iyaguna ee awlaadahum inay caruurtooda isku nuujiyaan oo iyagoo haweenkii ur leh carruurta nuujiyaan ayaan ogaaday falaa yaduru awlaadahum daalika shay-a arrintaasuna carruurtooda ayn waxba yeelaynin carabta ayaa caadadeeda waxay arrintaa way necbaan jireen oo haweeneydu marka uur yeelato caanihii marka naaskeeda waa xumaanayaan oo caano dambe iyo ilmahan hadda urkeeda galay ay nuujiso ayuu jirkeeda isu diyaarinayaa marka canihii hore waa fasaadayaan ilmuhu waxbuu yeelayaa ayay dhihi jireen marka waa necbaayeen carabta arrintaas waa necbaayeen markaasuu nebigu caleyhi salaatu wasalaam isagoo khibradiisaas iyo arrintaas tax raacaya iyo wuxuu doonay inuu nahiyo arrintaa iyada ah kolkaas haddana uu fakiray oo ummadihii hore kale uu eegay iyo wuxuu ogaaday arrintaas inayn ummadaha kaleba waxba yeelin marka inay arrintaanu iska tahay arrin uun dadku eh, muxuu ahaaye mulaaxadadoodii iyo wuxuuna la noqotay ay iyagu ku gaadheen aan arrin cilmi ku dhisan oo salli aan ahayn taasuu marka nebigu alayh salatu wasalaa ogaaday uma sa'aluuhu alcazla casligiibuu haddana weydiiyeen casligii aan soo sheegnay ayay weydiiyeenoo faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam markaasuu rasuulka ilaahi wuxuu yidhi daka alwa'du alkafiyu kaasu waa xabaalnoloolintii qarsoonayd wa'diga waxaa la yidhaahaa ilmaha oo nool in ciidda lagu rogo oo la aaso oo la dilo yaa la yidhaha nolosha lagu xabaalnolooliyo taasna marka carabtu waa yeeli jireen er, muxuu ahaye laba xaalana waa u yeeli jireenoo mid wuxuu ahaa ceebka carar bay u yeeli jireenoo gabdhahay taas u khaas ahayd intay adab darre iyo ku kici lahayd ama nin xun iyo guursan lahayd iyo muxuu ahay inay dilaan ayay muxuu ahay yeeli jireen kolkay dhalataba ama intay yar tahayba midna waxay faqri kacabsigay u yeeli jireen oo caruurta wiilasha iyo gabdhahaba taa iyaga waa ku samayn jireen marka nebigu alayhi isalaatu wasalaam taasuu ku shabahay midantada ilmihii laga ilaalinayo muxuu ah ilmihii wixii laga abuurayay raxmkii inuu ku dhaca laga ilaalinayo ilmihii oo dhashay oo noolaaday oo la dilay muxuu ahay inuu shabaho ayuu sheegay nebigu alayhi isalaatu wasalaam marka xadiidkii hore aynu soo marray abi saciid alkhudri iyo sidii uu ka fahmay alxasan albasri raximahu llah ayuu xadiidkan kale sii xoojinayaa baabu wadci alxabaala min asabyi alxabaala waa jamcu xubla haweeneyda uurka leh sabyigana waa dadka qafaalka ah gaalada markii lala dagaalamo waxay ahaan jirtay caruurta yaryar iyo haweenka waxaa dadka aan dagaalamaynin sabyi baa lagu magacaabi jiray dee ragga dagaalamaya ee laqaqabtana waxaa lagu magacaabi jiray muxua asra lagu magacaabi jiray marka laba xugunoo kala gedisan bay lahaayeen caruurta iyo haweenka iyo markii la qabto iyagu marka way addoomoobi jireen oo qabashadaa la qabtay nafteeday markay ku addoomoobi jireen markaas <clears throat> taas muxuu ah haweenka sidaas oo kale sidaa loo qabtana hadday rag leeyihiin raggooda waa ka furmi jireen marka raggaas muslimiinta ahee dagaalamay ayaa eh, muxuu ahay waxay xaq u lahaayeen in haweenkaas iyagaa la mucaasharoodaan oo muxuu ahay sida haweenkoodii oo kale ay ugala mucaasharoodaan laakiin kolkii haweenkaas ragga ay gacantooda soo galaan dadka muslimiinta ee mujaahidiinta gacantooda ay soo galaan waa wax istibraal la yidhaahaba marka la samayn jiray oo si loo kala sooco nasabka loo kala sooco ilmihii hore ninkii hore wuxuu u caloolgalay iyo ninka kada dambe wuxuu caloolgeli doona loo kala sooco iyo haweenkaas la hubsan jiray marka hadday uur leeyihiin ilaa ay ka dhalaan waa inaanu raggan kada cusube ayna u dhowaanin ee milkulyominka ku haysanaya haddii ayna uur lahaynna inay hal dhiig intay ka helayaan iyagana ayna u dhowaanin taas way marka arrinta uu ka warramayaan عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتىa بامرأة مجحin nebigu عalayه الصلاaةu وaسلاaم wuxuu soo maray haweeney oo shingal ah buu soo maray calىa baabi fusطaaطin mujaxin marka mujaxin waxaa laga wada haweeneyda sidkeedii uu dhammaaday ee shingalka ah taasaa la yidhaahaa marka haweeney uur leh oo uur weyn leh oo sidkeedii uu soo dhammaaday oo calaa baabi fustaatin fustaatkuna waa khaymada khaymaa albaabkeed fadhida ayuu soo maray nebiga alayh isalaatu wasalaam oo dad sabyi ah oo qofaa lagu helay ah ka mid ah fa qaala markaasu wuxuu yidhi lacallahu yuriidu an yulima biha waxaa suurowdaa inuu rabo inuu haweenaydaas u galmoodo yacni ninkii sayidkeeda ah qaybta ku helay wuxuu leeyay ninkaas haweeneyda waxaa laga yaabaa inuu inuu rabo inuu la mucaasharoodo oo sida haweenkao kale la dhaqmo yani uu iyadoo uurkaa leh uu ugu galmoodo fa qaaluu markaasi waxay nacam haa wuu rabaa bay yidhaaheen fa qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi laqad hamamtu waxaan niyeystay an alcanahu inaan naclado aan habaaro lacnan yadkulu macahu qabrahu naclad qabriga la gasha inaan naclado ayaan ku ayaan niyeystay buu ilahay nebiga alay slam waxaan damcay inaan naclado ninkaas naclad weyn oo qabriga la gasho aan ka hadhin aakhira aan kaga hadhin kayfa yuwarihuhu siduu u dhaxal siinayaa wahuwa laa yaxilu lahu isagoon u bannaanan u xalaalahayn ilmaha yani ay dhalayso haddii marka isaguona muxuaha uu biyihiisi kaga kor daro biyihiisi marka qayb bay ka qaadanayaan markaas wuxuu ilmahana waa ka horreeya waa ka horguntabay markaas wuxuu haddii uu ilmo ka dhigto oo ilmahaas uu dhaxlo kolkuu dhinto uu dhexlaayo uma banaano ilmahaas ilmo kale weeyaan kayfa yastakdimuhu siduu u adeegsanaya oo addoon uga dhiganaya wahuwa laa yaxilu lahu isagoona banaanayn oo ilmihiisi oo kale marka noqonaya kol hadduu menidaa marka waxaa la yidhaahaa haweenku marka uurka leeyihiin ilmaha eh, mxuaha raximkooda ku kudhaay ku dhacaysa ilmuhu waa ku intifaaca baa la yidhaha uurka leh marka ilmahaas eh, menidiisii ku intifaacay ee eh, muxuu ahaye ku koray uurka hooyadiisi oo ku jira sidii marka ilmihii dhalay oo kale buu noqonaya juz dhacaankiisa ku jira kamidabaa kamida siay ku jira marka ilmo sidaasoo kale ah marka addoon kama dhigan karaayo ille haweenaydaas iyo ilmaha ay caloosheeda ku jirta iyo addoon bay u haayeen marka hadduu isaguna marka sidaas ilmihii uu xoojiyo oo taageeradiisa uu ka qayb qaato wuxuu ilmihiisii ilm ahaan nooc kamida baa ku jira marka wuxuu lehay nebigu alayhi isalaatu wasalaam hadduu sidaa yeelo hadduu ilmo ka dhigto oo dhaxal siiyana uma banaano dee waa ilmo nin kale hadduu addoon ka dhigto adeegsadana uma banaano marka ilmihiisii oo kale buu ka dhigan yahayo manidiisiibaa qaar kaga jira saas daraaddeed buu marka nebigu alayh isalatu wasalaam u nacladay si nasabka loo kala sooco si qof walbaba ilmihiisa uu u garanayo can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu alayhi wasalam yowma xunaynin bacata jayshan maalintii xunayn dagaalkii xunayn wuxuu ahaa sanadkii eh, sideedaad ee hijrada aakhirkiisii buu ahaa bacda fatxi maka ayuu ahaa xunayn meel la layidhaha xagga daa'if iyo maka u dhaxaysa dagaal ku dhacay dagaalkaas wuxuu diray bacatha wuxuu diray jeishan jeish buu diray ilaa awtaas tog awtaas la yidhaaho ayuu u diray col kasoo dagaalama falaquu caduwan cadow bay la kulmeen faqaataluuhum way la dagaalameen fadaharuu calayhim waa ka guulaysteen fa asaabuu waxay eh, heleen eh, lahum sabaaya sabyi bay heleen yani dad qafaalaho fara badan oo haween iyo carruur ayay heleen fakaana naasa min asxaabi rasuuli llahi sala allau alay slam waxay u ekaatay yani arrintu way u ekayd inay dad oo asxaabtii nebiga alayh salaa slam ka mid ihi taxarajuu inay muxuu ahaaye ay ka dembi ay ka baqeen min gishyaanihinna yani min ityaanihinna galmadooda ay u galmoodaan ay u tagaanay naaga ka dhigtaan ayay dadki mxu ahay dadkii qaarkood qalbiga siin kari waayeenoo inay dembi tahay ay u maleeyeen min ajli azwaajihim min almushrikiin raggoodii ah, mushrikiinta asabtiisa naaga nin lehoo ninkeedii aanu furin aanu dhimaninna oo nool yahay sidee muxuu nin kale ugu banaananaya yaa sidaasa qalbigooda kusoo dhacday mayna garanaynin marka inay naagahaasu ka furmaayaan kolkay mxu gacanta lagu dhigaba raggoodii ay ka furmaayaan oo dadka muslimiinta ay u banaanaanayaan haanimiinta ah oo mulkulyamiin ay ugu banaanaanayaan bayna garanaynin faأnzla allahu caza wajala ilah baa wuxuu kusoo dejiyey fii dalika arrintaa wاlmuxsanaatu min الnisaءi ila ma malakat aymanukum taasuu ilah soo dejiyey wlmuxsanaatu yani wlmutazawijaat waxayna la socotaa arrintantadu aayaddii ka horreysay haweenka guurkoodu xaaraamta yahay oo ragga xaaraamta ay ka yihiin soo tirtirinayay tanay la socotaa xurimat calaykum ummahaatukum wabanaatukum waakhawatukum arrin saasoo soo taxnayd oo waxaa laydinka xaaraantinimeeyey hoyooyinkiin inaad guursataan gabdhihiinna walaalihiin habaryarihiin saa usoo socotayba marka tana lagu soo daroo layidhi wlmuxsanaatu yani mutazawijaat haweenka ragga leh ayaa idinka iyagana laidinka xaaraantinimeeyey waa haweenay meher qabto oo nin ku xidhan nin kale marka uma xalaala ah ahaanayso oo min annisaai haweenka ilaa maa malakat aymaanukum marka tanaa laga soo reebay ilaa waxaad milkidaan mooyaane gaaladii intaad la dagaalantaan aada milkideen haweenka aad milkideen raggoodii haba joogeen raggoodii marka way ka furmayaan iyagoo idin banaanaanayaan marka dhibaato male waxba arrinta ka baqina weeyaan ay fa huna lakum xalaalun iyagu kuwaasu xalaal bay idin yihiin ida nqadat ciddatuhuna haddii ciddadu ka dhamato yani istibra haddii lagu sameeyo oo la ogaado inayna uur lahayn muxuu ahay oo ninkii hore marka aanu waxba kaga tegin kolkaasay u banaanaanayaan arrintaasu marka waxay ahaan jirtay markii la is adoonsan jiray ee muslimiintana wixii laga qabsada la adoonsan jiray muslimiintuna marka waxa ay iyaguna ay addoonsan jireen min baabi almucaamala bilmithl laakiin arrintaa iyada ah hadda eh, is-addoonsigaa waa kan heshiis laga gaadhay mihaaqu lumama almutaxida oo mxuaha eh, dowladaha muslimiinta oo dhan kulligood ay ku wada jiraan oo kulligoodna ay wada waafaqeen oo wada saxiixeen arrintaas marka heshiis caalami ah ayaa laga gaadhay inaan dadka hadda aan addoonsanin ayaa mxuahay eh, heshiis sidaas la gaadhay marka islaamkuna wuxuu faraa heshiiska in la ilaaliyo arrintaas marka hadda baabkeedii waa odmay hadda gaalada marka lala dagaalamo haweenkooda iyo muxuu ahaaye wax eh, ku adab daroon karo oo marka ayadan tadabanaysan karaayo ma jiro hadday arrinteeda marka iyadu ay soo noqotay ay gaalada xaggoodii ka jebiyaan oo dadka muslimiinta ah addoonsi ay iyagu ku bilaabaan marka iyaguna kulka muslimiintana waa u banaanaanaysaa baabun fi lqasmi bayna nisaa qasmi waxaa la yidhaaha eh, muxuu ahay la bariga haweenka lala barya ee ninkii hal naag wax ka badan qabaayo uu la bariga uu la baryayo habeenkii uu la joogayo uu u simo kaasaa qasmi la yidhaaha can anasin radia allahu canhu qaal kaana linabiyi sala allahu alayhi wasalama tiscu niswa rasuulka ilaahi wuxuu lahaa sagaal haweenuu lahaa fa kaana idaa qasama baynahunna markuu u qaybiyo oo xaqsooro oo miduu habeenkeeda ula joogo laa yantahi ma aanu soo gaari jirin ila almar'ati aluulaa haweenaydii hore uu ka soo bilaabay ilaa fii tiscin sagaal mooyaane sagaal buu kusoo gaari jiray sagaal caawo wa kunna waxayna ahaayeen yجtamicna waa kulmi jireen fii kulli leylatin habeen walbaba fii beyti alatii yaatiiha midba habeenkaa la joogayo gurigeeda isugu imaan jireen oo ku sheekaysan jireen fa kaana fii beyti caaisha caaisha gurigoodu ayuu joogay habeen fa fajaءat zaynab zaynab baa timid famadda yadahu ilayha gacantuu u fidiyey nebiga alayh الsalaatu wasalaam isaga oo muxuu ahaye moodaya inay caaisho tahay ayay gacanta uu fidiyey nebiga alayh salaatu wasalaam inuu taabto daraaddeed marka arrintaa waxaa laga garanayaa ninkii hal naag wax ka badan leh iyagoo tii kale oo la joogta mid muxuu ahay inuu istimtaac mid ku sameeyo oo taabasho iyo dhunkasho iyo wax sidaas iyo ula yimaado tii kale kaleo arkaysa inay banaan tahay laakiin galmada iyadu marka waxaa la yidhaha iyadu kuma jirto iyadoo iyagu is arkaayo ila cawra kashul cawr iyo xasaa ku jira iyadoo midii kale ay la joogto inuu mid halka horteeda midii kale ku qabsado ma ogola laakiin taabasho iyo wax sidaasase waa leeyahay marka tii caawada gurigeeda uu joogay ee qaybta iyadu lahayd iyuu moodayay nebigu alayh isalaatu slam markaasuu gacanta u fidiyey faqaalat markaas caaisha waxay tihi hiya zaynab hadihi zaynab waa zaynab bay tihi fakafa rasuulu llahi sala allau alay slm yadahu gacantiisii buu soo celiyey nebigu alayh isalaatu wasalaam fataqaawalataa waa isla hadhadleen yani waa murmeen zaynab baa ka xanaaqday muxuu ahaa nebiga usoo dhowaan lahaa ee laga celiyey ayay ka xanaaqday marka labadii haween baa halkii ku murmay xataa xataa askhabataa yani ilaa ay qayliyeen irtafacad aswaatuhumaa sab ama sab siin iyo saad labadaba waa laga dhigi karaa yani waxaa weeyaan irtafacad aswaatuhumaa wa uqiimat الsalaatu salaadii baa loo aqimay famara abu bakrin radia allahu canhu calaa dalika abu bakr baa soo maray arrintaas soo maray buu soo maray fasamica samica aswaatahumaa codkoodiibuu maqlay qayladoodii nebiga agtiisa ay ku qayleeyeen faqaala markaasu wuxuu yidhi ukruj ya rasuul allahi ilى الsalaati rasuulka ilaahayow salaada u soo bax waxuu fii afwaahina turaab cid afka kaga shub kuwa hogaalka qaybqayliyana cid afka kaga shub fakharaja الnabiyu sala allahu alay slam rasuulka ilah waa soo baxay faqaalat caaisha caaisha waxay tidhi alaana yaqdi nabiyu sala allahu alayh wasalam salaatahu hadduu rasuulka ilahi salaada dhammayn doonaa fayajihu abubakr abubakr baa iman doonaa fayafcalu bi wayafcal waxaas waxaas ugu samayn doona way dili doonaa aabaheed ba marka dabcigiisa ay taqaane oo rasuulka ilahi agtiisa iyadoo ku qaylqaylada rasuulka ilahi dhibtay inaanu daynaynin oo edbinayo ayay garanaysay marka waxaa weeye ninka gabadhiisa mutaزawajada ah nin kale kolay ku tahay hadday wax adabdara ay samayso oo ninkeedi iyo adabdara ay ku samayso inuu adbiyo oo canaan iyo waani iyo ciqaab iyo hadba wuxuu ku adbiyo uu leeyahay aanu ninkaadi iyada farha isaga qaadinin falama qada nabiyu salى اllahu alay slam salaatahu markuu rasuulka ilahi salaaddii dhameeyey waataha abu bakr abu bakr baa u yimid faqaala laha qawla shadiida hadal gabadha iyo midda garoobtaaba yani wuxuu ka wadaa nin haween kala lahaayo hadduu naag cusub soo guursado hadday gabar tahayna muddo go-an bay leedahay iyada inta arooska gaar iyada ula joogayo intaanu dawladiisii aanu bilaabin hadday garoob tahayna waxay leedahay iyaduna muddo gaaray leedahay gabadh iyo garoobka mid waliba muddo gaaray leedahay intaasu marka ka hadli doonaa can umi salamata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam lama tazawaja umu salama uma salama rasuulka ilahi marka umu salame guursaday radia allahu canha magaceedana hindu binti abi umaya la yidhaahaaye qaama cindaha alaaan saddex buu la joogay saddex habeen buu la joogay aroos ku ahaa wa qaala wuxuu yihi marka saddexdii dhammaatay wuxuu yidhi innahu laysa biki calaa ahliki hawaanun inahu laysa biki adiga kuguma sugnaa hawaanun liidasho aada la liidata calaa ahlika calaa ahliki dadkaaga yani isagaa iska wada ninkaagu kuma necba ayay ka dhigan tahay ninkaagu kuma necbo oo lama fududid waa qalbi dajinaya marka in shi'ti sabactu laki haddaad doonto waan kuu toddobaynaya oo toddoba habeen baan arooska kaaga dhigaya aan kula joogayaa wain sabactu laki haddii aan kuu toddobeeyana sabactu linisaa'i haweenkaygana waa u wada toddobaynaya oo kulli waa u wada qadaynaya haddaad doonto saddexdan aan ku daysanayaayo marka waa wareegaya oo saddexdana ku gaar bay tahay marka waxay dooratay muxuu ahay saddexdan un inuu ku daysto wareegii marka uu bilaabo ayay dooratay marka waxa weeyaan haweenayda cusubee lasoo guursaday hadday gabar tahayna toddobaha heshaa iyadu gaar isaga leedahay toddobadaas marka u dhamaato buu dawradiisii marka wadayaa oo midba habeenkeeda uula joogayaa hadday garoob tahayna saddex maalina gaar bay u leedahay muxuu ahaa toddobaha duula joogase marka toddobadaba waa qadaynaya marka waxaa sunna ah sidanuu nebigu alayh salatu wasalaam uu yeelay in garoobka la yeelo oo la khiyaar geliyo oo la yidhaaho ma todobaad rabta inaan arooskaaga kaaga dhigo haddaan todoba kaaga dhigo haweenkayga kalena mid walbaba toddobadii waa u qadaynaya todoba beriba mid walbaba la joogaya mise saddex baad rabtaa markaas ay doorato looga dhigo عan aنس بn malik radي allahu عanhu qaal إida taزawaja اlbikra calى sayib hadduu gabadh ku koor guursado garoob yani haweeney hore uu qabay hadduu gabadh ka kor guursado aqaama cindahaa sabcan toddoba buu la joogayaa waإida taزawaja asayiba calى اlbikri hadduu garoobta ku koor guursado gabadha yani garobta uu soo guursado isagoo naag ku guursaday qaba gabarnimaha ku guursada ama gabaronimaha ku guursadee naag hor uu sii qabay hadduu garoob eh, ka dul keeno aqaama cindaha alaaan saddex buu la joogayaa qaala khaalid khaalid ibnu mihraan alxadaa oo xadiidka wariyaba wuxuu leeyahay walow qultu haddaan idhaaho inahu rafacahu anas xadiidkan waa rafciyo marfuuc weeyaane nebigu u nisbaya haddaan odhan lahaa kolay ku tahay eh, mxuahay lasadaqtu run baan sheegi lahaa walaakinahu qaala wuxuu wuxuuse anas yidhi assunatu kada sunnadu sidaa weeye yani qaala rasuulu llahi maanu dhihine assunatu sunadu waxay tahay buu yidhi yani sunadana sharcigaa laga wada sharciga wuxuu yahay eh, hadduu gabadh uu guursado inuu intaa la joogayo hadduu garab guursanayo intaa la joogayo saasu anas yidhi marna marka kol hadduu nin saxaabiya sidaa yidhaahna xadiidku waa xadiis marfuuca buu iska dhigan yahay oo marfuuca dimnanka la yidhaha buu ka mid yahay inkastoona qaala rasuul llah afkaanu ku caddayn kolba sunadu sidaa weeye hadduu yidhaaho sunada uu sheegayo inuu sunadii rasuulka ay tahay oo marka haweenaydii muxuu ahaye eh, uu soo guursaday intaa inta uu la joogayo ee nabiga ka sugnaatay buu caddaynaya baabu hibati اlmar'ati ywmaha lilukhraa inay haweenaydu siin karto maalintay ay lahayda qasmiga ay ku lahayd mid kale ay siin karto ay ka tanaasuli karto ama si mu'aqat ha uga tanaasulsho ama mu'abadba ha uga tanaasulsho can caaishaةa radia allahu canha qaala maa ra'aytu ma arag imra'atan haweeney axaba ilaya aan ka jeclahay min an akuuna inaan ku dhex jiro fii mislaafihaa fii jildihaa yani haweeney inaan maqaarkeeda ku dhex jiro aan ka jeclaa yani inaan jirhkeeda yeesho an iyada aan noqdo aan ka jeclaan lahaa ma jirto min sawda binti zamca sawda binti zamca haweeneydaas oo haweeney aan isidhaah allow iyadoo kale kaa dhiga maanan arag ilaa haweeneydaas sawda binti zamca mooyaane wanaaggeedii iyo akhlaaqdeedii min imra'atin weliba wa haweeney bay leeda fiiha xidda ee muxuu ahaa cadho kulolay way cadho kulolayd oo cadhooto bay aada u cadhoon jirtay laakiin m sideeda kale haweenay aada u wanaagsan ayay ahayd haweeney aan is idhaaho allow iyadoo eh, iyada kaa dhigo oo eh, nafteedaba kaa dhiga aan iyada ahayn maanaan arag qaalat waxay tidhi caaisha falamaa kabirad markay da- da'weynaatay jacalad yowmaha maalinteedii waxay siisay min rasuuli illahi sala alla alay slm rasuulka ilahay ku lahayd ay waxay siisay licaa'isha caaishay siisay faqaalat waxay tidhi yaa rasuula allah qad jacaltu yawmii minka licaa'isha maalintaydii aan kugu lahaa caaishaan siiyey kaana rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam yaqsimu licaa'ishata yowmayn rasuulka ilahi caaisha wuxuu uqaybin jiray yani ula joogi jiray laba laba maalmood yowmaha maalinteedii u yowma sawda iyo maalintii sawday siisay marka hadday mxuha tidhaaho usbuucantada ama bishantada ama intantada sanadka ah mxua anigu ma rabo ina waxba aad gurigayga timaado waxba kuguma kalifaye iskala joog haweeneedaada kale hadday tidhaha waa heli kartaa hadday tidhaha weligeed ba maalan da- weynaato sidii sawda oo kale ay tidhaha marka anugu carruurtaydaasaan iska korsanayaaye rag hadda dan kama lihi dalma iyo waxaas anugu hadda ma filanaye iskala joog haweenkaaga kale iskala joog ay ku tidhaaho waa heli karta oo ninka ay siiso ama mid kale ay uhibaysana waa heli kartaa baabun fii tarki alqasmi libacdi annisaa ka tagidda marka qofku uu ka tago haweenkiisa qaarkood inaanu la joogin aanu la seexanin sabab hadday timaado عن cطاء qاaل xضرnaa mعa بن عabاasi رaضي الله عanهma بن عabaas baan la joognay buu leeyahay ma بن عabaas anagoo la jira ayaan waxaan ka qayb galnay جanاaزaةa maymunata زawji النabiy slى الlahu عalيه وasلم maymuna bint اxaaris oo iبn cabaasna habaryartiisa janaazadeedi baan ka qayb galnay bsrf meesha srf la yidhaaho faqaala بن cabaasin iبn cabaas baa wuxuu yidhi haadihi زawju النabiy slى الlahu عalيه sلم waa haweenaydii nebiga idaa rafactum markaad naashaha naashigeeda markaad qaadaan falaa tuzacziluuha ha ruxruxina walaa tuzalziluuha ha gelgelina tarfuquu u dhimriya fainahu kana cinda rasuuli illahi sala allahu alay slam tiscun rasuulka ilaahay sagaal haweenuu lahaa fa kaana yaqsimu lihamaanin sideed buu u qaybin jiray yaani ula joogi jiray walaa yaqsimu liwaaxida midse umaanu qaybin jirin qaala caطaa caطaa baa wuxuu yidhi alatii laa yaqsimu laha taan u qaybin jirin safiya bintu xuyay ibni akhtab waa safiya bintu xuyay ibni akhtab weeyaan bu waa qalad waa caaisha aynu kusoo marray ootaanu u qaybin jirin sawda ahayd oo habeenkeedii uu siiyey ay siisay iyadoo caaisha ay siisay waa ku gafay marka marka eh, qaybinla-aanta aanu u qaybinaynina tanaasul iyada ay ka tanaasushay bay ahayd hadday marka eh, midii ka tanaasusha marka iyadu waa ka baxaysaa baabu man ra'aa imra'atan falya'ti ahlahu yaruddu ma fii nafsihi qofkii muxuu haweeney ishu ay kaga dhacdo oo qalbigiisa wax ku dhaco oo quruxdeedii iyo wax sidaasa muxuu ahay qalbigiisa ay shahwatu nisa ay ku kiciso inaa haweenaydiisi uu aado haweeneydiisa u galmoodo si uu uga baaba'o wuxuu qalbigiisa ku jiray ee kusoo dhacay can jaabir ibni cabdillaahi radia allahu canhuma ana rasuul allahi sala allahu alayh wasalam raa imra'a haweeney buu arkay rasuulka ilaahay faata imra'atahu zaynab haweenaydiisi zaynab buu u yimid wahiya wahiya tamcasu yani tadbad iyada oo magdinaysa jeebinaysa mainatan laha yani juluudan laha harko bay deebinaysay faqada xaajatahu dantiisiiba ka dhamaystay yani waa u galmooday haweenaydiisii uma kharaja ilaa asxaabi haween asxaabtiisiibu kusoo baxay usoo baxay faqaala markaasuu yihi ina almar'ata tuqbilu fii suurati shayطaan haweenaydu waxay ku timaadaa kolkay ragga soo maraysay oo soo socoto iyadoo suuro shayطaan leh wa tudbiru fii suurati shayطaan wayna sii jeedsataa suuro shayطaan iyada oo leh yani shayطaan baa ragga u qurqurxinaya oo ku dhex jiro oo ragga iyada isku fidnaynaya faidaa absara axadukum imra'atan hadduu midkiin haweeney u arko falyati ahlahu haweenkiisa ha u tago faina dalika yaruddu ma fii nafsihi arrintaasa waxay ka baabi'inaysaa wixii naftiisa ku dhacay wixii naftiisa ku dhacay haweeneydaas nadaradeeda ay ku kicisay ayay mxua naftiisa ka baabi'inaysaa haweenaydiisa ha u tago weeyaan baabun fi mudaaraati الnisaa wاlwasiyati bihina alaykum salaam fi mudaaraat marka waxaa la yidhaha sasabaada iyo waa la yidhaaha inaan laiska hor imanin iyo waxyaalahaas iyo lagu dadaalo ayaa taasa mudaaraadka laga wadaa iyo dardaaranka haweenka dhaqaaleyntooda iyo mucaamalo wanaag in lagula dhaqmo la iskula dardaarmay can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiyi salى allahu alayhi wasalama qaal man kana yu'minu biاllahi walyawmi alaakhir qofkii rumaysan ilaah iyo qiyaamo rumaysan ilaah inuu jiro og qiyaamo inuu jiro o lasoo bixinayo kolka la dhintana og faidaa shahida faidaa shahida amran arrin haddii uu ogaado ka qayb galo gobjoog u ahaado falyatakallam bikhayrin aw liyaskut wax wanaagsan ha ku hadlo ama ha iska aamuso meel dad muxuu ahay ay ku murmaayaan ama xaq iyo wax isugu haystaan haddii uu qofku u joogo ama wax wanaagsan oo dadka maslaxo iyo heshiis dhexdooda ka rida ha ku hadlo ama ha iska aamuso afkiisa ha iska haysto wastawsuu biاnnisaa'i khayran haweenkana isugula dardaarma wanaag isugula dardaarma faina almar'ata khuliqat min dilac haweenta waxaa laga abuuray feer baa laga abuuray waina acwaja shayin fi dilac feerdha shayga ugu qalloocanina aclaahu xaggiisa sare wey intiisa sare ugu qalloocsan in dahabta tuqiimuhu haddii aad tagto inaad toosiso kasartahu waa jebinaysaa feeri ma toosayso haddaad feerdha toosis tidhaaho waa haweenkana waa sida oo kale wain taragtahu haddii aad ka tagto iska daysana lam yazal acwaj maaninku ka zuuli maayo inu iska qallooconaado marka iyadoo qalloocan baad ku intifaaci kartaa istawsuu bilnisaai khayran haweenka khayr isugula dardaarma haweenkiina ogaado dhaqaaleeya baabun laa yafriq mu'minun mu'mina yaanu nicin oo aanu eryin qof mu'min haweeney mu'minada yaanu eryin can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam laa yafrak mu'minun mu'mina mu'min yaanu eryin mu'minad yaanu eryin oo yaanu nicin yani yaanu nicinoo ka qalbi go-in kariha minhaa khuluqan haddii uu mxuha dabci uu ku noco akhlaaqdeeda wax uu ku naco ku karaysa hadduu ku arko radiya minhaa aakhar mid kalu kaga raali ahaanaya aw qaala hayrahu radiya minhaa hayrahu muyuhi mise radya minha aakhar waana macnin waa isla mid haddii uu muxuu ahay dhaqaale xumi iyo nadaafa xumi iyo ku ku noco oo uu ku arko inuu marka cife iyo muxuu ahaaye waxyaalo kale xishood iyo daris dhaqaalay iyo qaraabo oqooni iyo wax sidaas oo kale uu ku jeclaysta inay leedahay ba iska suurowdeen haddii marka wax uu e, akhlaaqdeeda qaar u bogi waayo qaar kale u bogi ku arkayaay waxbaa marka iyaanu sidaa ku nicin weeya baabun lowlaa xawaa lam taqun unhaa zawjaha xawa haddayna jirin oo sidii xawa ay samaysay aanay dhicin inayna jiri lahayn haweeney ninkaada khiyaantaa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam lowlaa banuu israa'iil haddayna banuu israa'iil jiri lahayn lam yakbat fi طacaam cuntadii ma ayna fasaadeen cunto xumaato oo qurunta lama arkeen ee banuu israa'iil markii tiiha ay ku jireen ee cuntadii hilibkii iyo malabkii ilaahay uu u keenayay la yidhi qaadanin oo hakaydsanin ee cuna oo iskaga taga ayay khiyaano markaas hilibkii intay dhigteen buu hilibkii markaas ka qurmay markaasay arrin joogta hadda kadib ay noqotay walam yaknaz illaxmu hilibkuna ma aanu doorsoomeeno ma qurhmeen walowlaa xawa haddayna xawo jiri lahaynna lam takun unhaa zawjaha dahra haweeney ninkeeda ma ayna khiyaanteed weligeedba marka khiyaanada haweeneyda nankeeda khiyaantay waxaa loogu isticmaalay inay muxuu ahay gogoldhaaf ay taqaano laakiin xawatay samaysay tan ma ahayne ninkeediibay wixii ilaahay ka nahiyey ee ha cunina la yidhi ayay ku sababtay ku qasabtay inay geedkii cunaan marka ninkeedu waxaanu raalli ka ahayn oo samayso ayaa laga wadaa hadda khiyaamada marka haweeney ninkeedu wax aanu jeclayn ku kici lahaydba ma ayna jeri lahayn haddii ayna xaawa sidaa samayn inta maalintaa ka dambaysay marka waxay noqotay arrin joogto oo dabci u ah haweenka inay raggooda mukhaalafadoodii iyo waxaan raggu raalli ka ahayn ay ku dhacaan bay joogto u noqoto ilah ku ciqaabo baabu man qadima min safarin falaa yacjal bidukuuli calaa ahlihi kay tantashita shacsa qofkii safar ka yimaado inaanu ku degdegin haweenaydiisa inuu guriga ugu soo galo ilaa ay ogaato oo isdiyaariso oo ay timaha shanlaysato ishagaajiso can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma qaal kunaa maca rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalama fi hazaatin yani fii hazwa duulaan dhexdii baan rasuulka ilaahi aan la jiray falamaa aqbalnaa markaan soo noqonnay tacajaltu yaan degdegay calaa baciirin lii awr aan lahaa qatuufin oo tallaaba gaabnaa falaxiqanii raakibun qof baa gadaal iga soo khalfi gadaasheeda iga soo gaadhay rasuulkuu ahaa fanakasahu fanakasa baciiri awkaygiibuu qodeeyey bicanazatin kaanat macahu ul uu haystay ul jufa afka ku leh bir afka ku leh baa canaza la yidhaahaa buu ku qodeeyey awrkii faاnطalaqa waa rooray awrkii baciiri kaajwadi maa anta raa'in min alibil awr neef geela sida u socdo ta ugu wanaagsan aragto buu u socday horta horan waa tallaabo gaabnaa marka rasuulka ilahay barakadiisa ushii uu ku qodeeyey baa gaadhay oo markaasu awrkii ilahay nashaad iyo kuwa u geliyey faltafatu waan qiimooday faidaa ana birasuuli llahi sala allau alay slam waxaan arkay rasuulka ilahi inuu yahay faqaala markaasu wuxuu yidhi maa yucjiluka yaa jaabir maxaa ku dadejinaya oo dadka u dhaafaysaa faqultu yaa rasuula allah inii xadiidu cahdin bicursin nin maxaa ku muddo dhow baan ahaa guur aroos baan mar dhow ka baxay oo haweenaydii baan marka uxisaysnaho anagoo ugu socdaa faqaala markaasu wuxuu yidhi abikran tazawajta abikran tazawajtaha am hayiba ma gabadh baad guursatay mise garoob qaala qultu bal hayib waa garoob qaala fahal laa jaariyatan tulaacibuha wa tulaacibuk maxaad u guursan weyday gabadh kula ciyaarto ood la ciyaarto maxaad u guursan weyday qaala marka waa u cudur daartay isna wuxuu ugu cudur daartay inuu gabdha rajooyin iyo agoommo aho aabihii ka dhintay inuu sababtood middantada waayo aragga ahee garoobka uu guursaday si ay u dhaqaalayso markaasuu nebigu alay sla u duceeyey marka qofkii duruuftaasoo kale leh inuu haweeney waayeelaho waayo aragoo oo carruurta ugu danaynayo guursado yaa u wanaagsan haddii kalese waa inuu gabarh doorto qaala falamaa qadimna almadiina madiina markaan soo gallay dahabnaa waan tagnay linadkula inaan gallo madiina korkii lasoo agdego nabiga caadadiisa waxa inta la dego oo carruurta dadka harkooda halkaa ugu yimaadaan oo halkaa mucaskar lagu sameeyo in ah, eh, eh, galabtii iyo marka lasoo galo ama habeenkii halkaa la bariyo eh, barqadii la galo faqaala markaasu wuxuu yidhi ahmilu suga amhilu suga xataa nadkula laylan ilaaha habeennimo aan gallo kay tamtashita inay shanlaysato daraaddeed ashacifa tii basaasnayd watastaxidda ay biraysato yani ay iska xirto timaha hoose iska xirto almugiiba tii laga maqnaa qaala wa qaala wuxuuna yidhi nebigu alayhi isalaatu wasalaam idaa qadimta markaad soo gasho eed muxuaha guriga aad tagto falkaysa alkaysa haganimo ogow yani caqli iyo raganimo ogow alkays macnihiisu waa alcaql walfataan ayaa laga ayaa kays la yidhaahaa marka hadda kayskaa uu ogow leeyahay nabiga alay slam haddaqonoobin uu leeyahay laba sidood labada waa lagu fasiraa sheekh alalbani halkan isagu wuxuu ku fasirayaa inaanu intuu degdego wax xaraam aanu ku dhicino iyadoo dhiigi lehiya maalan oona kala hubsanin iyo aanu durbe ku boodin qaarna marka waxay ku fasiraan hadduu arka haweeneediio isdiyaarisay oo muxuu ahaye ninka iyo inay kulmaan isu diyaariso diyaara inaanu marka aanu garan waayin oo aanu iska fadhiisanin isagoo waxba aan samaynin ah, marka idugu muxuu ahay eh, caqli nin raga noqo kolley macnaheedu weeyaan kitaabu alaaq baabun fi rajuli yuطalliqu imra'atahu wa hiya oo dhiig le ninkii haddii uu furo siduu yeelayo can naaficin ana bna cumara radia allahu canhuma طallaqa imra'atahu wahiya hiya xaa'id cabdullahi bni cumar ayaa haweenaydii sidoo dhiigle buu furay fasa'ala cumaru nabiya sala allahu alayh wasalam cumar baa nebiga weydiiyey arrintaa oo aabihii ah faamarahu wuxuu faray an yuraajicahaa inuu soo ceshado uma yumhilahaa uu sugo xataa taxiida xaydatan ukhraa ilaa dhiig kale ay ka hesho uma yumhilahaa uu sugo xataa tadhura ilaa dhiiggaa labaadna ka daahirsato uma yuطalliqahaa kolkaa uu furo qabla an yamasahaa intaanu taabanin fatilka alciddatu alatii amara allahu caza wajala an tuطallaqa laha الnisaa taas weeye ciddadii ilaah uu faray in haweenka lagu furo ciddaduu faray taa weeyaan ee ilaah uu leeyahay idaa طallaqtum الnisaءa faطalliquuhuna liciddatihinna ciddadoodii ku fura yani ciddadii marka ay mar ay ciddadii bilaabayaan fura weeyaan kaasaa laga wadaa haweenka markaad furaysaan iyadoo kolkaad talqada ku ridaanba isla markiiba ciddadii ay u bilaabmayso fura weeye aayadda macnaheedu marka kolkaasna waxay noqon kartaa haweenaydii o aan dhiig lahayn oo daahir ah duhrigaa dhexdiisana aan lagu taabanin in la furo haddii iyadoo dhiig le la furo dhiig ayday ka qabaysato ciddadii u bilaabi mayso haddii iyadoo aan dhiig lahaynoo laakiin loo galmooday la furana duhrigaas iyo dhiiga ka dambeeya midna way xisaabi maayaan marka ciddadii baa ku dheeraanaysa fa kaana ibnu cumara ibnu cumar wuxuu ahaa idaa su-ila haddii la weydiiyo can irajuli yuطalliqu imra'atahu wahiya xaa'id haweenaysoo dhiig le ninku hadduu fura ma ka furmaysa haddii la weydiiyo wuxuu odhan jiray yaquulu wuxuu odhan jiray amaa anta طallaqtahaa waaxidatan aw itnatayn adigu haddii aad furtay laba ama mid aad ku furtay ina rasuula اllahi salى allahu alيyh wasalam amarahu an yuraajicaha rasuulka ilaahay wuxuu ifaray inaad soo ceshado haddaadan dalqadii ku wada ridin rasuulkii saasuu faray waa inaad soo ceshato uma yumhilaha uu sugo xataa taxyada xaydatan uqra ilaa dhiig kale ka hesho uma yumhilaha haddana uu sugo xataa tadhura ilaa ka daahir noqoto uma yutalliqaha u furo qabla an yamasaha intaanu taabanin wa amaa anta tallaqta haddii aad furtay halaatan saddex aad ku furtayse faqad casayta rabbak rabbigaabaad caasiday fii maa amaraka bihi wuxuu ku faro min talaaqi imra'atika haweenaydaada furitaankeeda ila ilahi wuxuu yidhaha talaaqu maratan marka dalqada in lakala reebreebo ayuu ilaahay amray markaas waad waad dambaabtay wa minka waana kaa baainta waa kaa furantay oo ma soo ceshan karta xataa can ibni siriina qaal makastu cishriina sana waxaan joogay labaatan sanadood baan joogay yuxadiunii isagoo ii sheegaya man laa attahimu qof aanan tuhmaynin yani qof aan ku kalsoonayo wuxuu iga warrami jiray ana bna cumara radia allahu canhuma طallaqa imra'atahu talaatan inuu haweenaydiisa saddex ku furay wahiya xaydun iyadoo dhiig leh fa umira la faray an yuraajicahaa inuu soo ceshado fajacaltu waxaan bilaabay laa atahimuhum inaanan tuhmaysanayno arrinta aan ka rumaysto walaa acrifu alxadiida xadiidkan aan xaqiiqadiisa aanan aqoonin uma laqiitu waxaan la kulmay abaa ghallaabin yunus bna ibna jubayrin albaahiliy ninkaasaan la kulmay wa kana daa habatin nin lagu kalsoon yaho hubsada buu ahaa faxadaanii wuxuu ii sheegay annahu sa'ala ibna cumar inuu ibna cumar isagu waraystay faxadatahu uu sheegay ibna cumar annahu طallaqa imra'atahu taطliiqa hal dalqad keliya inuu ku furay wahiya xaa'idun iyadoo dhiig leh fa umira la fara an yuraajicaha inuu soo ceshado qaala ibnu sirin baa wuxuu qultu waxaan maya waxaa yidhi abugalla baa wuxuu yidhi qultu waxaan ibnu cumar aan ku idhi axusibat calayhi ma loo xisaabay qaala markaasu wuxuu yidhi famah oo maxaa jira maxaa lagu xisaabayn awa in cajaza wastaxmaq ma hadduu doqonoobay oo nacasoobay miyaan loo xisaabayn yani waqti aan haweenka la furin haddii isagu furay see lagu xisaabaynin yani baabu طalaaqi min ahalaaث fii cahdi الnabiy salى اllahu عalيه wasalam saddex dalqadood qofkii ku fura siduu la yeeli jiray zamkii nabiga alayh الsalaatu wasalaam can ibni cabaasin radia allahu canهuma qaal kana الطلاaq عlى cahdi rasuuli الlahi slى الlahu عalيh waslm وabi bakri وsanatayni min khilaafati cumar radi allahu canهuma طalaaqu wuxuu ahaan jiray zamankii nebiga iyo abi bakr iyo laba sanadood oo madaxtinimadii cumar ka midaba طalaaqu halaaثi saddexda طalaaqoodu waaxidatan mid buu ahaan jiray qofkii saddex dalqadood ku fura haweenaydiisa mid baa laga soo qaadi jiray faqaala cumar bn الخaطaab cumar bn khaaab ba marka wuxuu yidhi markii laba sanadood ka dambow madaxtinimada xuyeybu wuxuu yidhi ina annaasa qad istacjaluu dadku way ku degdegeen fii amrin kaanat lahum fiihi anaa arrin ay ka kaadsan jireen ay ka fiidhsan jireen bay hadday ku degdegeen dadkii waa isbedeleen falow amdaynaahum amdaynaahu calayhim ka warrama marka haddii aynu aynu ku tagsin yani aynu waa idinka wada furmayaanoo qof walba intuu ku dhawaaqay kaga furmaysa aan nidhaahno fa amdaahu calayhim waa ku tagsiiyey yani mxu ahay waa ku socodsiiyey oo qofkii saddex ku fura saddexdiiba waa kaa dhacday ayuu cumar xukumi jiray baabun fi rajuli yuطaliqu imra'atahu fatatazawaju غayrahu walaa yadkulu biha falaysa laha an tatazawaj an tarjic ila alأwal qofkii mxaa haweenaydii saddexdiiba ku fura waa ka ilaahay uu leeyahay uma banaanaanayso ilaa ay nin kale ka guursato marka haddii ninkaa guursiga ay guursanaysana ninkaa dambe isagoo naagaysan inuu haddana u furo kaadii hore inayna u banaananayn inuu intuu nikaaxsado haddana naagaysta laga rabo can caaishaةa radي allahu canha ana rifaacaةa alquradiy طallaqa imra'atahu ninka rifaaca quradi bani qurayda yahuudeedii nin kamid aha soo islaamay buu ahaa baa haweenaydiisiibuu furay fabatta طalaaqahaa طalaaqeedii waa gooyey u dhameeyey dalqadaheedii oo dhan tan marka inuu saddexda dalqadoodba kol riday iyo inuu kala dendambaysiiyey waxba riwaayadan iyo lafti uu ku dhawaaqay midna ma cadaynaysa yani inaan waxba la hadhin waxba ugu horayn unbay sheegaysaa fatazawajat bacdahu dabadiibay waxay guursatay cabdaraxmaan ibn zabiir ibn zabiir weesaadiisu waa ka ramtay zubayr ma aha cabdiraxmaan ibn zabir ibn bata oo isaguna radia allahu canhu dadkii muxuu ahay yahuudi bani qurayda oo isna soo islaamay bay guursatay fa ja'at inabiya sala allahu alay slam nabigay u timid faqaalat qaalat markaas waxay tihi ya rasuula allah inaha kaana taxta rifaaca rifaaca qabi jiray rifaaca qabi jiray bay tihi faطallaqaha waa furay aakhira alaai taliiqaatin saddex dalqadood tii ugu dambaysay ayuu ku furay marka laba hore intuu ku furay hal ugu laabnayd ayuu midii ku furay fatazawajat bacdahu dabadii bay waxay guursatay cabdaraxmaan ibn zabiir wa inahu wallahi maa macahu ilaa milu lhudba ayay tii ma haysto waxba iskuma hayo ilaa marada shucubkeeda oo kale mooyaane yani jileeca waxay ka wadaa cawradiisa ka wada yani raganimo ma laho aaladiisu waxay lamid tahay marada faraqeeda oo kale marada faraqeeda intay soo qabatay dun yaro marada faraqeeda ka lalmata ayay tidhi duntaas kama duwana wixiisu fa akhadat ilhudba duntii bay soo qabatay min jilbaabiha maradeedi qaala markaasu wuxuu yidhi raawigii fatabasama rasuulu llahi sala allahu alay slam daaxika rasuulka ilahi waa qoslay fa qaala markaasu wuxuu yidhi lacallaki turiidiina an tarjici ilaa rifaaca waxaa suurowda inaad rabto inaad rifaaco ku noqoto la maya kuma noqonaysid xataa yaduuqa cusaylataki ilaa uu malabkaaga dhadhamiyo wataduuqi cusaylata adna malabkiisa dhadhamayso cusayla waa tasgiiru casal casalkuna marka waa kan la yaqaano malabka weeyaan marka waxaa laga wadaa ilaa uu isaguna mxuaha eh, eh, eh, aaladaada uu dhadhamiyo adiguna aad kiisa dhadhansato yani ilaa uu galmoodo inayna u banaanayn wa abu bakrin sidiiqu radia allahu canhu jaalisun cinda rasuuli llahi sala allau alay slm abu bakrna nabiga agtiisu fadhiyey wa khaalid ibnu saciid ibn alcaas jaalisun bibaabi alxujra lam yu'dan lahu saxaabiga kale khaalid eh, la yidhaha saciid khaalid ibnu saciidna albaabku fadhiyey oo inuu soo gala buu rabe weli soo gal lama dhihin qaala fatafiqa khaalid khaalid baa wuxuu bilaabay yunaadii abaa bakr inuu u dhawaaqo uu yidhaaho alaa tasjuru haadihi maa tajharu bihi cinda rasuuli llahi sala allau alay slam tantadur rasuulka ilaagtiisa waxay ku dhawaaqaysa maa ka celisid midaan eh, waxba aan ka xishoonayna rasuulka ilahi waxaa afkiisa ku sheegaysa ma kacdaysid buu lahaa khaalid eh, eh, ibn saciid baab fi اlxaraami wa qowlihi عaza wajal ya ayuha الnabiyu lima tuxarimu ma axala allahu lak wlاkhtilaafu fiihi marka wuxuu ka wadaa hadduu ninka haweenaydiisa ku yidhaha xaraam baad iga tahay inayna fureen ahayn عn ibni cabaasin radي allahu canهuma qaal إida xarama الrajulu عalayhi imra'atahu haddii ninku haweenaydiisa iska xarimo oo yidhaah xaaraan bay iga tahay fa huwa yamiinun yukafiruhaa waa dhaar uu ka kafaara gudanayo dhaarta kafaara gudka ka laazimaya ee mida ilahay suurat ulmaa-ida uu ku sheegay taasun bay noqonaysaa oo sidii nin alla ku dhaartay oo kale kafaarada ugu waajibta unbaa ugu waajibaysa mooyaane haweenaydiisii waxba ka xaaraantinimobi mayso waxbana ka furi laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana saasu marka aayaddaasu u aqriya rasuulka ilaahay dayasho wanaagsan baad ku leedihiin ayadda ilaahay uu yidhi buu akriyey yani wuxuu ka wadaa rasuulka ilahay baa intuu lafdiga ku dhawaaqa haweenaydkiisii midduu isku xarimay ayaan haddana ayna ka xaaraamoobina marka ilahay waba ku bacanaantay marka sidaas macnaheedu wuxuu yahay siduu ilaahayba aayad kale uu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuxarimuu طayibaati maa axala allahu lakum walaa tactaduu ilahay wuxuu idiin xalaaleeyey ee طayibaadka ah muxuuaha ama cunto ah ama maal ah ama haweenkiina ah iska xaaraantinimaynina marka taasuna xadgudub weeyaan iyo meelka dhac weeyaan sidaa ha yeelina uu ilaah yeli waayaana marka in laiska xarimo qofku wuxuu alla u xalaaleeyey inuu iska xaaraantinimeeyo ma aha hadduuse ku dhawaaqo uu yidhaaho xaaraan bay iga tahay haweenaydiisii haweenaydii kama xaaraamoobayso isagase marka kafaara ayaa fuulaysa tan marka ibnu cabaas uu leeyahay aqriyayo oo aayadanta soo deliishanayo laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasanatun u leyahy yani rasuulka ilahay waa inaad ku dayataan baa ilah yidhi uu leeyahay wuxuu tusaalaynayaa inuu rasuulka ilahay marka taasoo kale uu sameeyey midaasuna waa mida ilaahay suuratu taxriim awalkeeda uu ku sheegay jaariyadiisii muxuu ahay umu ibraahim haajar uu nebigu alayhi salaatu wasalaam intuu yidhi xaaraamta iga tahay uu ilaahay haddana ku canaantay oo uu leeyahay maxaad isaga xarintay wax ilaahay ku ku xalaaleeyey adoo haweenkaaga raaligeelintooda ku dadaalaya maxaa isaga xaaraantinimaysa ilah uu yidhi markaa nabigeena alayh salatu salaam la faray kolkaa inuu kafaare gudto taasuu tusaalaynaya marka ilaah leh yaa ayuha nabiyu lima tuxarimu maa axala allahu lak tabtagii mardaata aswaajik wallahu gafuuru raxiim nebiyow maxaad isaga xaaraantinimaynaysaa wixii ilaahay kuu xalaaleeyey adigoo doonaya haweenkaaga inaad raalli geliso maxaad eh, haweenkaaga aad raalligelisi daraaddeed waxa la kuu xalaaleeyey aad isaga xaraamaynaysaa haweenkaa marka uu raalli gelinayana waxay ahayd haweenaydiis haweenkiisii mid kamida gurigeed ayuu jaariyadiisii marka eh, mxuahay suriyada ahayd ee umu ibraahim ayuu kula kulmay nabiga alayhi isalaatu wasalaam haweenaydii baa ka xumaatay arrintaasoo ooyday oo waxay tihi marka anigo anigoo maalintaydii ay tahay miyaad gurigaygii marka aada la timid haweenaydaadan tada kale aad la timid oo gurigayga mxuahayd aad aada eh, eh, la timid saasna waxaad u yeeshay marka anaadan dan iga lahayn oo anaadan nicab tahay oo waan kula liitahay oo marka dan igama lehid saasay tiri markaasuu nebiga alayh salaatu wasalaam si uu qaboojiyo uu weelida u raaligeliyo ayuu yidhi waan xarimay xaraam bayba iga tahay jaariyadaas mar dambe uga dhowaan maayo taasuu marka ilaahu ku canaananaya uu leeyahay maxaad sidaa u yeelaysaa markaas eh, markaasu haddana ilaahay wuxuu sheegay marka eh, arrintaasu inay dhaar tahay oo kafaara ay ka laazimayso yuu sheego markaasu wuxuu yidhi qad farada allahu lakum taxillata imaanikum wallahu gafuuru raxim ah ilahay waa idin caddeeyey dhaartiina si aad uga kafaara gudataan yani dhaartiina si aad uga kafaara gudataan ilahay aayad kale uu idinku sheegay waa ka aayadda ilahi uu leeyahay laa yu'aakidukum allahu biاllagwi fi aymaanikum walakin yu'aakidukum bima caqadtum اlaymaan fakafaaratuhu iطcaamu casharati masaakiina min awsati ma tuطcimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba faman lam yajid fasiyaamu ثalaaثati ayaam dalika kafaaratu aymaanikum ida xalaftum waxfaduu aymaanakum aayaddaas marka tuu ilaah ku sheegaya weeyaano ilah wuxuu leeyahay ilaah waa idin caddeeyey dhaarihiina si aad uga kafaara gudanaysaan marka dhaarta sida looga kafaara gudtaana siduu ilaah aayaddaa ku sheegay waxay leedahay laba marxaladood bay leedahay oo marxalada hore saddex shay buu kala dooranaya saddex shay buu kala dooranaya inuu saddexdaa shay hadda mid aan laba heli karin oo middaas waxay tahay inuu xoreeyo inuu qof xoreeyo ama muxuu ahaa inuu muxuu aha qof inuu xoreeyo ama toban qof oo masaakiina uu dergiyo ama toban qof oo masaakiina u arad bixiyo saddexdaasuu kolka hore kala dooranaya saddexdaas marka miduu doonaba waa u noqonaysaa miduu doonaysa wuu ka dhigan karaa hadduu saddexdaaba waayo saddexdaa midna aanu u suuroobi karaynin markaasuu saddex maalmood soonkood uu u degayaa marka saddexda maalmood soonkoodu waa iyadu waxay ku xidhan tahay inu saddexdaas eh, midna aanu karaynin qofkiisa saddexdaa midkood ka kareeya uma banaano marka inuu soonku kafaaro gudto saddexdaa midkoodna ka riwaayoba marka u banaan tahay waajibkiisu kolkaa uu noqonayaa inuu saddex maalmood uu soomo saddexdaa maalmoodna ama isku xigeen ama mutafariq ha ahaadeen walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh